عذاب أليم عذاب وحن وياه سقناري وما اللهم إياه أم سقنانين من ناصرين قوة أهيليه وعذاب كاسي كبد بادنا أم سقنانين لن تنالوا البر سمفلك قاري ميسان بر وحلي يراده مقاريسان حتى أنت تنفقوا أدبعسان مما شيء تحبون أدعسين أدوحك بعسان حداد ربتت إناد قف بارئة أو إلهي أبارئة أو خيرك قسم فليه in aad gaadhid haddii aada rabtid waxa aad jeceshahay wax ka bixi waxa aad jeceshahay fiiri maalkaas waxaad jeceshahay wax ka bixi ama ha yaraadeen ama ha weynaadeen waxa aada jeceshahay naftaada ay ku dhegantahay aad arkaysid kaasi bixi saasaad biri ku gaari kartaan oo noqon kartaan barara dad baariyaal aad ku noqon kartaan wamaa sheegi tunfiquu aada bixisaan oo min shayin shayin ah fa ina allaha ilaahay calayhii ku ogaansho badan yay bihi sheegaasi wax alle waxaad bixisaa horta waa khayr ilaahay waa ogsoon yahay waa idinka abaalmarinaya laakiin haddaad rabtaan beri inaad gaadhaan shayga nafta ay jeceshahay ku dhegan tahay ama waadba u baahan tahay ama waa shay qaali ah kaasi wax ka bixi barbixi laguma laha horta kaasi wax ka bixi markaasa beri gaari jirisa gaaraysaa kullu dacaami quudka kulligii kaana wuxuu ahaa xilan xalaal buu ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil xalaal buu u ahaa ilaa maa shay maahe xaramah xarimay israa'iil nabi yacquub yaa israa'iil la yidhaahdaa nabi yacquub oo xarimay calaa nafsihi naftiisa korkeeda oo ka xarimay aayaddu waxay sheegaysaa waxaa jirta yahuuddu waxyaalo badan baa lagu xaaranteeyey oo dadka kale aan ka xaaran ahayn horta waxaa jirta waxyaalo xaarannimadu laisku waafaqsan yahay diimaha waa jiraan almaytatu wadamu waxaas oo kale iyo alxamul khinziiri waxaas iska dhaaf kaas looma jeedo waxyaalaha dadka laga wada xaaranteeyey wixii kale dadka u xalaal ahaa wixii kale dadka u xalaal ahaa iyo yahuudda qaar kamid ee laga xaaranteeyey waxyaalaha dadka kale u xalaal ah ayaa waxaa jirta yahuud gaar ahaan in laga xaaranteeyey yaa jirta kolka nebi maxamed markii lasoo diray waxyaalaha laga xaaranteeyey oo dadka kale u xalaal ahaa laba nooc wey nooc waxa weeye wax aabbahoodii nebi yacquub ilan reer banu israa'iil israa'iil waa nebi yacquub nabi yacquub caruurtiisii wey kolka aabbahooda nabi yacquub iyaa waxyaalo aan dadka ka xaaraan ahayn isaga naftiisa iska xaarantayey waxaa ka mid ahaa geeli hilibkiisa iyo caanihiisa wuu jeclaa markuu naftiisa oo jeclaa iy iyou ku nadri inuu iska xaaranteeyo sidii isagoo iskaga xaaranteeyey baa loo yeelay kaas waxa weeye nabi yacquub baa iska xaaranteeyey iyaguna owlaadii nabi yacquub bay ahaayeen markii ay soo degtay tawraad lagu soo dejiyey sidii xaaran xaaraan uga ahayd taasi waa mid waxaa kale laga xaaranteeyey waxyaala xataa nabi yacquub aanan laga xaarantaynin oo ummadaha kale siday xalaal ugu ahaayeen iyaguna ay xalaal ugu ahayd iyo reer banu israa'iil gaar ahaan looga xaaranteeyey madax adeyg gudaa batay kolkaasa madax adeegii ay samaynayeen darteed iyo iyaga lagu soo ciriiriyey waxaasaa jira oo masalan waxaa ka mid ah وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم waxyaalahaas nabi yacquubna ka xaaraan ma ahayn ummadaha ka halana ka xaaraan ma ahayn reer banu israa'iil baa gaar ahaan loogu xaarantay waxaa ka mid ah waxyaalaha gaar ahaan loogu xaarantay sabti inayna malay ugaarsan karin sabti inay malay ka xaaraya inay ugaarsadaan waxyaalahaas iyagu waxa loogu xaaranteeyey madax adeegudaa farabatay kolkaasoo lagu soo ciriiriyey kolka meesha maxaa ka soo baxay waxyaalaha quudka makhluuqaadka ilaahay u xalaaleeyey wax ka mid ah in reer banu israa'iil laga xaaranteeyey waxa ii gooni ahaan loogu xaaranteeyeyna waa wax aabbahoodii ay ku raaceenoo laga xaaranteeyey oo geeli caan hilibkiisii caanihiisa ah iyo wax xataa nabi yacquub aan laga xaaranteynina iyagu madax adeegbuu darteed loogu xaaranteeyey labadaas wey kolka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay arkeen inuu nebinimo sheeganayo iyay waxay yidheen sidee nebinimo u sheeganaysa nebiyaashii hore wixii laga xaarantiyeyba waad cunaysaa oo waa maxay hilibkan geel iyo caana aad cabaysid waa xaaraan bay yidhahen saad haddaba nebinimo ku sheeganaysaa kolkaasoo ilaahay kusoo dejiyo waxaa la yidhi arrintaani hilibkan geeli iyo caanihiisa xaaraan ma ahayn nabi yacquubba iska xaaraantiiyey idinkuna towraad inaad sidaa ku raacdaan ay kusoo degto waa idinka xaaraan laakiin ma aha inay xaaraan dadka ka ahayd kolkaasay yidhaahdeen maya waxyaalahan anagana laga xaaraantiiyey ama zelinkii nabi yacquub isaga ha laga xaaraanteeyey ama anugu goonyahanoo lagu xaaraanteeye waxyaalahan wax anaga nagu gaar ee eh ma aha ilaa nebi aadam ilaa nebi nuux ilaa nebi ibraahim bay soo socotay bay yidhahdeen oo waa wax weligeed wada xaaraan ahaa iyayna ku gaartahay fiiri kolkaasay ka dhigaan wax wada xaaraan ahaa ilaa nebi aadam laga soo bilaabo oo nebiyaashii iyo intii raacsaneed ka xaaraan ayay bes ka dhigaan iyay ka dhigeen kolkaasay nebigay ka dhigeen waxyaalihii nebiyaashii hore laga xaarantayey inuu isaga halaagsinayo iyay ka dhigeen sidaahana ma ahayn waxyaalaha waxna nebi yacquubbay ka soo bilaabantay waxna iyay madax areegeeda loogu xaaranteeyey waa waxaan marka dambe magaciisa u xalaalayn doono wey kolku wixii kolkaasa runta la sheego waxaa layidhi waxaa nebiyaasha hore ka xaaraan ma ahayn waxna aabihiina iska xaaranteeyo saasaa la idinka xaaranteeyey waxna idinka madax adeegiina darki yaa laidinkaga xaaranteeyey kolka ma aha wax nebiyaasha hore ka xaaraan ahaa wax idinka idinku gaar e weeye kolka haddaan cuno hilibkii geeliyo caanihiisa sax weeye nebiyaasha hore ka xaaraan ma ahayn nabi ibraahim ka xaaraan ma ahayn nabi yacquub bay ka bilaabantay idinkii awlaadiis ahaana waa laidinku dabaqay sidii kolka aayad saasay u socota towraadna saasa ku taala in nabi ibraa nabi yacquub un laga xaaranteeyey geeli hilibkiisa iyo caanihiisa waxyaalahan kale xaaraanta ahana iyagu inay ku gaar tahay towraad saasa ku taala kolka towraadda wixii ku yilibay diidan yihiinay rabaan inay dadku ku yidhaahdaan ilaahay ummadihii horo idil iyo nebiyaashii waa ku wada xaarantiyey inuu laguma gaar ahay towraadna sidaas ay leeyihiin way khilaafsan tahay way ogsoon yihiin towraad inaan sidaa qorayn kolkaasa runta la sheegaya kullu طacaami dacaamka kulligiisa dacaamka kulligiisa marka lagu leeyahay u qaadanin in baktigii iyo iyo dhiiggii inay soo galayaan waxaa loo jeeda dacaamkii xalaasha ahaa wixii horey loo xaarantiyey maahe dacaamkii xalaasha ahaan jira bani aadamka loo xalaaleeyey ee cuni jiray baa laga war hadlaya kaas kaasuu kullu acaami طacaamka kulligii kaana wuxuu ahaa xillan xalaal buu ahaa libani israa'iila reer bani israa'iil xalaalba uu ahaa ilaa maa shay maahe xarama oo xarimay israa'iilu nebi yacquub oo xarimay calaa nafsihi naftiis oo ka xarimay maahe dhacaamka kale xalaalba u ahaa min qabli an tunazala tawraatu towraat intaan lasoo dejinin xalaal ba u ahaa dhacaamkan reer banu israa'iil intaan towraad lasoo dejinin reer banu israa'iil dhacaamka xalaal ba u ahaa kulligiisa ilaa intii nabi yacquub iska xarimay maahay markii towraad lasoo dejiyey waxaa ku biiray waxyaalihii iyo madaxareeda darteed loogu xarantay kolkii waxaan ku tacalujiyey min qabli an tunajala tawraatuda xilan baan ku tacalujiyey iska feeri yacni min qabli an tunajala tawraatu tawraat intaan soo dejinin laga xaaranteeyey nebi yacquub ha odhan taas faa'iido badan ma laha dee nebi yacquub wixii laga xaaranteeyey inay tawraat intaan lasoo dejinin horteed inay tahay waa iska cadda ilen waa taas uma baahan cadday wax caddaynoo u baahan ma jirto qul dheh nebi maxamedow fa'tuu la imaada bitawraati towraad la imaada sida aan sheegay in ay sax tahay saad u ogaata fatluuhaa towraad akriy in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo in dhacaamkoo idilba nebiyaasha hore laga wada xaaranteeyey ee keligiin aanan ahayn oo nabi yacquub keligiis aanan ahayn sida aad sheegaysaan haddii ay ku run sheegaysaan la imaada iyo toddobaadna sida qur-aanka u sheegay ku taala faman qofkii iftaraa been abuur abuurta iftaraa abuurta cala allah ilahay korkiisa alkadiba been abuurta min bacdi dalika ee min bacdi luzuumi اlxujati xujadaasi laasimadeeda bacdigeed qofkii been abuurta runtaas bacdigeed oo towraad ku taala oo qur-aankan ilaahay ku cadeeyey bacdigeed ninkii been abuurta sidii hore iska haystaay fa ulaa'ika duulkaas hum iyaga adaalimuna daalimiin ah haddaad ka tawba keeni weydaan oo baailkiin iska halsata qul dheh nabi maxamedow sadaqa allaahu ilaahay wuu run sheegay sida isaga oo sheegaya inuu dacaamka sidaas ahay reer banu israa'iil xalaal uu ahaa ilaahay waa ku run sheegay ilaa intaa nabi iska xarimay mooyaan nabi nabi yacquub sidaas ilaahay waa ku run sheegay kol hadday sidaas tahay raaca millata ibraahiima diinta nabi ibraahim raaca oo ah طacaamka oo idilba inuu xalaal yahay maanta nebi ibraahim diintiisii raaca anaa nebi ahoo ilaahay isoo diray diintiina waa la nasakhay wixii nebi ibraahim uu xalaashaday diintiisa xalaal ku ahayd xalaashada saas oo kale la yidhi wixii hor waa la bedelo xaniifan xaalu yahay nebi ibraahim kii ka soo leexday diinihii baadilka ahda diintii xaqa usoo leexday wamaa kaana ma ahaanin nebi ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay u shirig yeela mid ka ah, ma ahaanin idinkuse mushrikiinta kamid tihiin wey waxyaalaha mushrikiinta ku suuroodo oo markaysa oo beenta ah iyo cuseyr ibnillaahi iyo waxaasad leedihiin nebi ibraahim sidaas ma ahayn diinta nebi ibraahim raaca oo waxaan aad sheegaysaan iska dhaafa ina awala beytin wudica linnaasi ina awala beytin beytkan ugu horeeyo beytkasoo wudica la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey calaasaan inay cibaadadooda ula jihaystaan darteeda loo dejiyey kan ugu horeeyaa lowladii beydkii weyn bibakata maka ku sugnaaday maka ku sugnaaday tanna kii horen bay ku saabsan tahay waxaa weeye waxay yidhahaan beydka baytulmaqdis baa beytkii weynaa ah waa baytulambiyaa wey sidaad ugu leexataa laleeyahay sidaad ugu leexatay haddaad tahay nebi maxamedow kolkaasoo yaa layidhi beytkaas waxaa ku weyn beydka beytka ilaahay bani aadamku u sameeyey intaan baytulmaqdisba aan la samaynin oo maka ku yaalla oo kacbada ah kaasaa ugu weyn haddii weyne la kaasaa iyay ambiyada idalba ay xajan jirtay kaasa ambiyada ay soo ziyaarin jirtay kaasaa loo jihaysan jiray kan hadda dhow buu ahaa nabi yacquuba sameeyey baa layihahda beytkaas asalkiisa hore asaaskiisa ina awala beytin beytkan ugu horeeyo beytka soo wadica la dejiyey linnaasi dadka loo dejiyey kan ugu horeeyaay laladii beydkiyeedi baqata maka ku sugnaaday mubaaraka maxaaliha beydkaasi kii la barakeeyo khayrkiisa oo fara badan yahay waxaa weeye ninkii ziyaarta dembi dhaaf buu leeyahay tawaab fara badan buu leeyahay ajrigaa la laablaabaa sayi-aadka lagu kasaaro gudaa khayrkiisa waa badan yahay wahudan hanuunin xaalo yahay beydkaasi lilcaalamiina caalamiinta cidilba hanuunin u yahay mubaarakan xaalay kii la lilcaalamiina وهدى للعالمين في بيتك بعد سواء كسغناري آيات آيات بكسغناري آيات كسو بينات عدعد علامين عدعد وإلهي قدريس إن أي كامل تهيتسنيس إلهي جي سميه إن واحد يهيتسنيس علامين كاسا قدرت مقام إبراهيم نبي إبراهيم مقام كيس يا كسغناري آيات بينات كهل شاغيا وحيي maqaamu ibraahim iyo faman dakhalahu kaana aamina kolka aayaadkii bayinaadka ah waa jamac waxaan ku bayaaminay cadfa bayaan ugu dhignay maqaamu ibraahim oo mufrad ah sababtu waa maxay maqaamu ibraahim baa aayaad badan laga heli karo waxaad arkaysaa ninkii xajiye wuu garanaya nabi ibraahim gumadiisii oo dhagaxa saamaysay baad arkay si waxaad moodaa dhoobo inuu ku socdo oo kale kan kale waxaa weye ha saameyshay haddana ilaa meeshii layidhaha hanqabka lafta hanqabka ay yidhaahdaan intaasay loq iyo haddan iyo dhagax u gashay ma aha inay lugtiisa ay saameysay dhagaxa keliya ha saameysay haddana ilaa waxay u gaadhay hanqabga laftan kuusada hanqab aan yidhahnaan ilaa hanqabgay u gaadhay ninkii arku uu garanayaa intay ku joogsiya hoos u gashay taasina waa calaamo labaad aayada labaad aayada saddexaad waxaa weeye inuu dhagaxi ilaahay u jilciyey oo ka dhigay dhagaysanya dhoobo oo kale oo lagu joogsanayo taasina waa calaamo saddexaad waa calaamo afaraad ah sidii ay ugu joogsaday calaamadii maanta ilaa maanta waa baaqi ninka xajka tego wuu arkaya markuu sidaa u fiiriyo sidii bay waa taa nafteedana waa calaamo kale calaamadooyinka faraha badan buu wataa maqaamu ibraahimku waa dhagaxaas waa meeshuu isku taagi markuu kacbada dhisay ibraahim makaankuu isku taagi waa dhagaxa markuu dhisayay markii dhiskii dheeraaday oo siday u dhisayeen ay dheeraatay iyo dhagaxaasi meeshii dhistay kolkaasuu isku taagiyo sidai kor u dhiso markuu isku taagay iyo lugtisaa u gashay kolka maqaam ibraahimkaas isaga waxaa loogu biyaamay isaga aayad fara badan ah waman biilkii dakhala gala hu dameerka xageed u celinaysa hu maqaamkaas gala maqaamka waxaa loo jeeda kuka bimacna alxaram an dakhalahu beytkaas gala beytkii oo kacbada ahaa wey waxaana loogu jeeda kuka bimacna alxaram labada jeer xaramkoo idil baa loo jeeda waman qofkii dakhalahu beytkaas gala ama maqaamkaas bimacna alxaram ah gala kaana wuxuu ahaanaya aaminan ku aamin ah loo dambixi maayo intuu meeshaa joogo waxa weeye ammaan buu ku noolaanayaa wax far saari karaa ma jiro waxay ka mid tahay aayaadka beytka ilaahay ku sugan walilaahi ilaahi waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka korkiisa waxaa ugu sugnaaday xajilbeyti beyti beytkaas xajintiisa yaa dadka korkiisa ilahay ugu sugnaatay man duul korkii iyo ilaahay ugu sugnaaday xajkaasi istidaaca kara sabiilan xagga jidka kara qofkii kare ee xajin kara waxaa waajib ku ah inuu xajiyo waman kafara qof qofkii kufriyo oo xajkaas inuu ilaahay dadka ku waajibiyey diida kolkaa kufrigii dhabta ahaa wey ama qofkii kufriyo oo nicmadaas ku shukrin waayo oo intuu xajkii ku waajibiyey waajibkii ka soo bixi waayo isagana kolkaa waxa wey kufraanu nicma fa ina allaha ilaahay daniyun ku deeqtoon wey can alcaalamiina caalamiinta waa ku deeqtoon yahay ninkii kufriyo oo diida ama ma ahee ku shukrin waayo oo waajibkii ka soo bixi waayo ilaahay waa ka deeqtoon yahay isag un baa dembiga iska leh qul dheh nabi maxamadow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahalkiisiiyow lima maxay dartiibaad takfuruuna aada u kufrinaysaan biaayaati illaahi ilaahay aayadihii aada ugu kufrinaysaan aayadaha ilaahay maxay dartiibaad ugu kufrinaysaa aayaadka ilaahay oo nebi maxamed inuu nebi yahay sheegayo oo towraadka ku taalla ama mehe kitaabka qur-aanka ku yimaado oo aayadahaas iminka waxyaalaha iminka aan soo sheegna oo idil cadaynayo maxaad ugu kufrinaysaa wallaahu ilaahu shahiidun ku marag ewey calaa maa calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan marag buu ku yahay oo inaad taxriifinaysaan inaad diidan oo takdiibka waxaas idil marag buu ku yahay waa idinka abaalmarinaya ulga haddana mar labaad nabi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahelkiisiiyow lima maxaybaa dartii tasuduuna aada u mancinaysaan oo u jeedinaysaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisii oo diinkiisii ah maxaa dadku maxaad ugu jeedinaysaan man qof aamana rumeeyey qofki ilaahay rumeeyey jidki ilaahay maxaad uga mancinaysaa inuu diintaas ku socdo oo hirgeliyo oo maanta ma arkaysa rabbigiisa ateeca maxaad uga horjoogsanaysaa way ku horjoogsadaan waxa waxaweye diinta ilaahay way dadka horjoogsanayaan inay galaan yahuudiyinay la rabaan yaa ahl kitaab kitaabka ehelkiisiiyow lima maxay darkiibaa tasuduuna aada u jeedinaysaan can sabiilillahi ilaahay jidkiisii oo diinkiisii aad maxaad ugu jeedinaysaan man qofkii aamana rumeey tabguuna xaalo aada u raadinaysaan haa wadadaas cibajan qallooc aada u raadinaysaan wadadaa ilaahay bay qallooc u raadinaya inay toosnaato oo ilaahay rabbihiisa lagu gaado oo jidkii toosnaa ilaahay raalliga ka ahaa sidaas inay u toosnaato wadada ma rabaan wadada waxay rabaan wada leexleexato oo iyaga siday rabaan yacnii u socotay rabaan kolku way leexinayaan tabqiinaha damiirka ku jira sabiilka u noqona lianna sabiila yudakaru wayu'anas tabqiina xaal aada raadinaysaan haa tabqiina lahaa oo kale ka dhigantay haa wadada aada u raadinaysaan rawajan qalooc aada u raadinaysaan wacantum idinka oo shuhadaau ka marag ah inuu jidka ilaahay toosin yahay idinkuna aada qalloocinaysaa wamallaahu ilaahay ma aha biqaafilin ku moog ma aha camaa sheegi tacmaluuna aa samaynaysaa ma moogo ilaahay waa idinka abaalmarinaya kolka qalloocyadaasoo idin bay samayn jireen nimankaas ilaahay jidkiisay la celiyeen waxay ku manciyaan iyo waxay in iyo waxay ku kufriyaan inbay ku kufriyaan keliya kuma daysan intay ku kufriyaan kufriyaanba qofkii rumayn ay ka horjoogsanayaan aayadda hore way ku kufriyaan lima takfuruuna biaayaati illaahi ayadan dambana kufrigooda keliya kuma daysanina dadkii rumeeyey bayba ka horjoogsanayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiisa rumeeyey in tutiicuu haddii aada ateecdaan fariiqan fariiq oo min aladiina kuwii kamid ah uutul kitaaba kitaabka la haddii aada ateecdaan yuriduukum way idin celinayaan bacda iimaanikum iimaankiina bacdigii kaafiriina kaafiriin idinkoo ay idin celinayaan ama xaalaadkii idinkoo kaafiriin ah ayadahan waxay kusoo degeen yaa ahladiina amnada laga bilaabo nabigeena calayhi salaatu salaam zamankiisii nimankii aws iyo khasraj is dagaalami jiray wax badan dagaalami jiray iyaa walaaloobay kolkaasay walaaloobeen isjeclaadeen kolkaasay mid yahuud ee soo maray iyaga oo saas isu jeceloo sheekaysanaya kolkaasuu wuu xanaaqi kolkaasuu dabci wuxuu nimankaani sidaa isu jecel maa isku dirtid kolkaasuu wuxuu dagaaladoodii hore iyo ugu sheekeeyey shicirkii ku saabsanaa gabaygii dacwa dagaaladoodii hore ku saabsanaa iyuu soo qaaday yani calaasan waa isku kicinaya waxyaalihii hore ugu dhacay marka ku qaaday ee gabyi jireen iyo isu xanaaqin kolkay isu xanaaqeen bay dagaal inay dagaalamaan bay damceen kolkaasuu marilaya askugu nimaadna iyo rimlaayo mawcidina alxara suuradana ay akristana u malayna meeshaan iskugu nimaana yiri saas iyadoo isu gurteen meesha iskugu taga nabigaa yimidu kolkaasaa loo sheegoo liiday nimankii ooskii khadaraj ahaa way baxeen waxay rabaan inay dagaalamaan waa ka daba tegey kolka nabigeena calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu ku yidhi abu dacwal jaahiliyati wa ana bayna abhuriku waa anaga idinla joonin yaa dacwal jaahiliya markii dambe kubkiiba iska rideen kolkaas isla dhadhanqadeen kolkaasay walaalnimadooda soo ceshideen walaalnimadooda soo ceshideen kolkaasoo ilaahay la hadlayaa mu'miniinta oo leeyahay haddaad gaaladan ahlu kitaabka ah haddaad adeecdaa gaalnimo idin celinayaan maxaa yeele idinka seef iskaga hor yimaado seef iskala hor yimaado dagaalamo waa gaalnimo iimaan baad ku jirtaan iminka waad wanaagsantihi laakiin shaqadii hore hadaa samaysa waa gaalnimaa luleeya maxaa yeelay in mu'miniinta ay dagaalamaan waa gaalnimo wey haddaan diinta lagu baxay nafteeda waxba ma dhaanto ah. laa tarjicuu bacdii kufaaran yadrib bacdukum riqaaba bacd anag bacdii kufaar ha noqonina oo qaarkood qaarka kale ka goynay kolkaasuu ilaahay leeyahay war haddaad fariiqa aada ateecdaan oo sida idinka idin rabaan aada samaysaan waxa weeye bacda iimaanikum wuxuu idin celinayaa kufaara kaafiriina idin celinaya yariduunakum bacda iimaanikum kaafiriina iyo idin celinaya waa kaafirnimo waxba ma dhahan kal haddii muslimiinta dib iskula hor timaado waxaas had jeer way socdaan muslimiinta iyagaa isku dir iyagaa isku baabasha iyagaa isu kharibo kolka mu'miniinta inay gartaan baa la rabaa dadkaas hadday ka hari waayaan gaalnimo ay wadaan salaada aad tukanaysa qiimo maxay leedahay haddaa intaasoo mu'min aad qoorta ka goynaysid ood ka fikiraysid inaad maalkiisa dhacdo waad ka fekeraysa inaad boortid inaad dabaalantid maxay salaada taraysa salaada waxba ma taraysa ilaahay qumaati isugu dhig ama iska tag maya dhinacana waan ka ateeca nu'minu bibacdin wanakfiru bibacdin dadkii hore laga yeeli waayo laga yeela laga yeela maayo ilaahay qumaati isugu dhig gaaladan ilaahay baa noogu digay waxa lagu digtoonaado iyagaa dadku isku dira iyagaa lacagta bixiy iyagaa sheeqoolaalka sameeya waxaas oo kale nabigeena belinkiibay dhacday yurduukum bacda imaanikum kaafiriina kolka ilaahay mu'miniinta waxaan ay samaynayaan waa wax lala yaabo ilahay waa sheegaya ilaahay wuxuu yidhi wakayfa sideeba takfuruuna u kufrinaysaan oo hub iskaga hor imaanaysaan oo u dagaalamaysaan wa antum idinka oo tutlaa la akrinaya calaykum korkiina aayaatullaahi ilaahay aayadihiisa lagu akrinayo bal ilaahaygii adduunkan iyo aakhiro abuurtay wax kasta isaga wari iyaa aayadihiisa la idinku dul akrinaya oo leeyahay walaaloodu oo leeyahay anaga iga dambeeya oo leeyahy haddii wax dhexdeena maraan kitaabkay ku kala baxa ilaahay baana la hadlaya war nin dad aayaadka ilaahay lagu dul akrinayo siday u kufrin karaan dadan aayadaha haysanin la gari inay kufriyaan inay dagaalamaan inay adduunyada ku dagaalamaan dagaalamaan la garay taasi waa wax la waa wax aqliga geli karo wey dadkii waa bulow waxba ma haystaan inay dagaalamaan iska hor yimaadaan laakiin aayadihii ilaahay baa lagu dul akrinaya ilaahay baa muyaaninay ilaahay baa le waxaa sameey haddana waan kufrinaynaa war isma lahaa laleeyahy waa hadal weyn aada meesha ku jirto oo aada iyo aada u weyn oo bani aadamka muslimiinta had iyo jeer hor yaallo dadka kale way kufrin karaan laakiin mu'miniinta maya inay halkaa gaaraan maya maxaa yeelay ilaahgii khaaliqu samaawaati waalardi ah وخالق الدنيا والآخرة آه فوحكس إسفوري يا عائليس لو أخرناه كل عقل عليه كل يوم يقال حقوق هذا له أي أدوك جوجين له سبيش المحلت محلت هايبو كل إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تواع عنانتي عنانتي إلى ما أنت بيجوك ده وفيك وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله إذنكم آيات الله كل كلمة لو أخرناه ووليب هذا وفيكم إذنكم تحدينا هذه rasuuluhu ilahay rasuulkiisa idin dhex joogo ama isagiibaabana dhex joogo sidii waagii dagaalka dhacay oos iyo khasraj oo kale nabigaaba joogo haddayna isaga jooginna sunnadiisii iyo jidkiisii baana dhex joogo axaadiistii baana dhex taala qoloftiisa umaa naga maqan ila nabiga qoloftiisa keliya ma ahayn wuxuu wato oo tacliimaadka iyo nebi ku ahaa nebinimadiisii wuxuu nebinimo ku ahaa oo idin baa nagar taala oo kolka waa isagoona dhex joogo oo kale un wey kolka aayado ilahay sidaad ku furnaysaan baa dhigi waman qofkii waman diinkii yactasim qabsada billaahi ilaahay qabsada oo ilaahay qabsada oo jidkiisa haysta oo nafta waxyaalaha ay rabto waxyaalaha ugu sheekaynaysa ka jooga ahlu kitaabkaas iyo waxyaalaha kale shirqoodaadka samaynayana aanan qabsanin oo kan ilaahay qabsado oo yida war waxyaalaha nafta ay rabto oo ciilbax geesi noqo taganamo samay kuleh ama ma ahayd dadka kale kugu dirayo waxyaalaha intaad ka tagtid ilaahay keliya aada qabsatay faqad hudiya qofkaasi waa la hanuuniyey ilaa siraatin mustaqiima jid baa lagu hanuuniyay ah, waxaa la rabaa inaa naftaada ka adkaatido aad tira war ilaahay muxuu rabaa keligaa fikir ilaahaygay ku abuurtay muxuu ku leeyahay muxuu rabaa isaga qabso nafta waxay rabta ka tag waxay ku yeerinaysa ka tag waxyaalaha gaalada ama cadowga ku sheegaya ka tag ilaahaygaaga qabso qofkii yidhaahdo oo sidaas u adkaaday kaasi jidkii toosnaabaa lagu hanuuniyey yaa ayuha aladiina aamanuu wili canaantii way socotaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilahay nabigiisa rumeeyey ittaqu llaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsidiisii xaqa ahayd dhabta ahayd ka cabsada maaha waxaan ka cabsanaya afka inaad leedahay ama ma ahe qaarna aad oogaa maarad waxna aad samayn waxna aad ka tegin cabsidiisa dhabteed waa maxay waa inaad isu dhiibtaa isaga waa inaad isu dhiibtaa cabsidiisii dhabta ahayd waa inay kaa muuqataa cabsi ilaahay dhab ah inaad dhan u dhacdo xaggii ilaahay keliya aad u halgamaysay waa inay kaa muuqataa taasa mu'miniinta laga rabaa maxay ma masaajid baan soo gala waan tukanaya intaasna waan leynaya ama ma ahe dad baan mooryaama lacag siinaya sida nugu aan samaynayna oo kale jaadki iyo raashinki iyo anaa fangareyna muslimna waan dhahay ma sacankacayso waa waxaan iminka samaynayna oo kale asxaabtii baa loo diiday nabigeena oo dhex jiro oo lihi ma anfacayso in la isku keen jiro waxaas oo kale ma anfacayaan ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna hana dhiminina ilaa wa antum idinka oo muslimuuna muslimiina maaha dhiminin idinka oo muslimiin ee eh, maaha inaad dhimataan waa laydinka nahaye muslim idinkoon ahayn inaad dhintaan waa laidinka nahay haddaba dhimashada gacantaada kuma jirto dhimashada gacantaada kuma jirto haddana waxaa lagu yidhi adagoo muslim ay maha dhiman dhimashadiina gacantaada kuma jirto siday ku suurowdaa waxay ku suuroweysaa maadaama dhimashadii gacantaada aan ku jirin kooray imaanaysana aanaad ogeyn wakti kastana inay timaado ay halis u tahay kolka wakti kasta saacad kasta daqiiqad kasta adigu isfatasho isbaar islaamnimo inaad tahay ku dhigaan ila maxaa yeelay waxaa suurow daqiiqad yarow adigu aada islaamnimadii aada dibcisay inuu mulki yimaado dhici karayso ilan shay waktigiisa aqoon goora imaanayo aanaad aqoonin inuu imaanayn ilaa wa ilaaba aada og tahay ilaa wa ilaa waa imaanaya waa kuu imaanaya waktigiisana garan mayso kolka waxaa la rabaa wakti muslim aad tahay inuu kuu yimaado kolka siday ku suurobaysaa waa inaad wakti kastaba aada heegan tahay wakti kasta waa inaad naftaada isjirtaa adiga oo toosan si oo kuugu yimaado ila maadaama waktigiisii aanad garanaynin haddaanad wakti kasta aanad heegin u ahaanin islaamka oo wakti kasta naftaada aanad nadiifinin waxaa suurooday wakti yaroo adigu aada leexatay inuu iska yimaada dhici karayso kolka iska jir baa la leeyahay wiligaa saa iskaga jir ilaa wa antum muslimuun weli canaantii way socotaa wac kasta naw qabsada bixablillaahi ilaahay xarigiisa qabsada jamiican dhammaan xaalo aad tihiin walaa tafaraquu ha kala tegina inta aska hor timaadaan hub askaga hor timaadaan ood kala tagtaan war ilaahay ka jooguu leeyaha aayadahaasana lagu dul akrinaya wadkuruu xusa xusuusnaada nicmat allaahi ilaahay nicmadaysii calaykum korkiina oo idin nicmeeyey isjeclaansho idinku necmeey mid waqti oo idin necmeey kuntum aad ahaydeen islaamka hortiisa acdaa'an kugu cadow isu aad ahaydeen oo faallafa ilaahay isu dumay bayna quluubikum quluubtiina dhexdeeda isu dumay quluubtiina isjeclaatay oo fa asbaxtum aad ahaateen binicmatihi bisababi nicmatii ilaahay nicmadiisa islaamka ee sababteeda ikhwaanan walaa aad ku ahaateen bal nicmadaas xusuusnaada bal imsaad silayn jirta inaysan iscadaadaysan jirta wax yarba iskaga hor imaan jirta laba wiilo oo maaragtay wiilba neef geela ulku dhufanaayo kolkaasuu le maxaad ugu dhufatay kolkaasuu labadii qabiilo iskugu baaba'aya waa sida iminkan haysta oo kale laba wiilba quri ku wada hadlaysa iminka afka lagama wada hadlo markii xoogaa sidaa lee labada quri bay haystaan bas bash iyo bash wey kolkaasuu leeyahy reer hebel hebel isku isku baaba'a wax yaray ku qacdaan wixii waa la joojiyey wixii ma jiraan waa walaalo wixii dhaca waa la hagaajiya wixii dhaca waa la hagaajiya fa asbaxtum aad ahaateen binicmatii ilaahay nicmada sababteed ikhwaana waa ku ahaateen islaamkii baa lagu walaaloba wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii kuwii ku sugan baad ahaydeen godkaasoo mina naara naarta ka mid ah god naar ka mid ah qarkeed yaa saarnaydeen baa lyidhi waxaad ku sameydeen keliya fiiri inaa idinkoo sidaa usu dhamaynaya oo gaalnimada ku jiraan dhimataa bes ayaddu waxay ku tusinaysaa dagaalkii muslimiinta dhexdhacay baa laga sheekeynaya yacni naarta waxaa ka xiga keliya iyaga oo sidaas sayfta isu hayso dagaalamayo inay ku dhintaan intaa unbaa ka xigtay naarta kolka wa kuntum waxaad ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii kuwii ku sugan baad aheede oo min annaar maarta ka mid ah faanqadakum ilaahay waa idin badbaadiyey minhaa gudkaa qarkiisu ilahay idinka badbaadiyey shafaad iskaga eli muanas hadday tahayn ahlan wasahla haddii kalena waxay ka qaadanaysaa mudaaf ileygeeda oo xufrada ah calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minhaa ilaahay waa idinka badbaadiyey islaamku idinkaga badbaadiyey kolka waxa weeye hadda haddii la yidhaha saasaa lagu dagaalamayo waxay ku sinayd kolka koorbi inay iyagoo saa u dagaalama inay ku dhintaan oo seefta saa iskugu haysto intaasaaba ka xigtay ilaahay ka badbaadiy hadda msoo dib ugu noqonaysaan wey kadalika yubayin اllahu ilaahay saasoo u cadeeyaa lakum idinku idinku caddeeya aayaati aayadiisa idinku cadeeya lacalakum waxaad mudantihiin taataduuna inaad hanuunsanaataan oo dibtii toosanaa aad ku dhacdaan waltakun ha ahaato minkum idinku kuwa idinka mid ah ha ahaato ummatun ummad ummadaasoo yadcuuna yeeraya ila alkhayr dadka ugu yeeraya wayamuruuna faraya bilmacruufi shaygii wanaaggiisa la yaqaanana faraya wayanhuuna nahyaya can ilmunkari shayga xumaantiisa la yaqaano oo la inkirana nahyaya ha idinka mid ahaato yacnii waxaa loo baahan yahay ummadda islaamka dhexdiisa dad heegun u ah maxaa shaydaanku waa ku dhex jiraa nafta isku meel wax kama aragto dadka waa laisku diri karaa dad culumo ah oo toosan oo wixii wanaagsan fara wixii kalena joojiye haddaan lahaynin oo shib la yidhaahdo balaayada faafayso xumaantaa faafayso shaydaankaa helayo jid helayo kolka waxaa waajib ah oo muslimiinta laga rabaa ummad heegan u ah inay ummaddaas ku dhex jirto maxay heegan u yihiin waxay fiirinayaan ummaddaas siday u socoto wixii xumaan oo idarbay ka hortagaan wax kaleo ma qabtaan wixii xumaanay ka hortagaan wixii wanaagsanna way faraan taas oo kale waa in la helaa haddii taa la waayo ummaddii waa baaba oo nin waliba yidha war maxaa dhacay war waa side shib un baa la leeyahay waa inay dad fiirinayo oo bulshada habkay u socoto maamulkeeda fiirinayo oo diinta yaqaano waa ina jiraan oo wixii xumaan ee soo foodsa oo madaxa la soo baxaya ka hortago oo yidha hala joojiye waa inay taas jirta haddii kaloo shibl kala yihahdo amahe maxaa iga galay kan kalena yihah saas oo kale ah waxba tari mayso waxba tari mayso kolka xilka wuxuu saaran yahay dadkii waxgaradka ah wa ulaaئika kuwaas ee sidaa samaynaya hum iyagunba almuflixuuna kuwaas iyagaa liibaanay maxaa yeele ummadda wanaageeday ka shaqeeyaan ummadda khayrkeeday heegin u yihiin xumaanta inay ka ilaaliyaan bay heegin u yihiin kolka kuwaasi iyagaa khayrka wada iyagaa khayrka ku hirgalaa haddii kaa la waayo bes wey walidaalika qur-aanku wuxuu ku celceliyaa ululالbaab inamaa yatadakaru ululأlbaab kuwa caqliga nadiifta waa inay ummadda leedahay dad waxgarad ah oo caqli leh ulualbaabkana waa kuwe qur-aanku waa sheegay yaa ulualbaab ah aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana kuwaasa ulualbaab la yidhahdo haddii ummadda ululأlbaab laga waayo way baaba-a ee kulligeed ay noqoto yani waxyaalo aan macno lahayn ay ah, noqoto ulul waxaa laga weeyaa waa in qur-aanka iyo tacliimaadka ilaahay dad ku dhegan oo taasi dadka ku hogaaminayo oo taasi xumaanta ku difaacayo waa in la helaa haddii ummadaas ulul albaab laga waayo bis wey waa sida inagu maanta mahaysato oo kale iyo walaalayaal waxaa weeye qur-aanka idinku aada u fiiriya ma aha sheeke ah waa hore soo degtay oo laga sheekaysanayo maaha qur-aanka waxaa weeye waa taabanaya dadka dadku idil buu taabinaya ilaa yowma alqiyaama waxaa loo nasakhay la-yahay oo sidaa ugu joogo wakti kastau socon karaa wakti kastaa la hirgelin karaa ulaaika ulaaika hum lmuflixuun walaa takuunuu ha ahaanin kaladiina kuwii tafaraquu kala tegey oo firqooyin kala noqday oo colaadi dhex martay oo wakhtalafuu iskhilaafay oo diintan isu khilaafay yacnii way kala tageenoo hubba iskaga soo horjeeda wayna iskhilaafeen oo diintiina waa isu khilaafeen oo mid meel buu qabsan iskhilaaf iyo waxaa laga helay tafaruq colaad ah oo iska soo horjeeda kuwaas oo kale ha ahaanin waa sida waagii hore ay noqon jireen yahuud iyo nasaarada way iska soo horjeedi jireen hubba iskaga soo horjeedi jireen intay iska laayeen ma malayn karaysid markaa taarikhda dib u raacdid min bacdi maa jaaءahum اlbayinaatu aayadaha cadaad markay u yimaadeen bacdigeed iskhilaafay sidaas oo kale ha ahaanin inaga aayaadkii cadcadaabaa noo yimid aayadihii ilaahay baa noo caqli celinaya markaasa haddana intaan kala tagnay baan cuscolaadinayna markaasa diintii nagta isu khilaafaynaayo diintii nimo meel buu u jeestay nin waliba xoogaa koox oo caamo e buu kaxaystay halkaasuu sameey saas oo kale war waxaas oo kale ma ah ulaaئika kuwaasi lahum cadaab cadiim cadaab weyn bay leeyihiin kuwaas yooma maalinba cadaab weyn ay leeyihiin tabyaddu ay cadaan wujuuhun wejiyaal ay caddaanayaan wa ay madoobaan wujuuhun wejiyaalna ay madoobaanayaan maalintaasay cadaab weyn ay leeyihiin fa ama aladiina kuwii iswadata ay madoobaatay wujuuhum wujuuhdooda ay madoobaatay fa yuqaalu lahum iyagu waxaa lagu odhanayaa akafartum miyaad kufrideen bacda iimaanikum iimaankiina bacdigeed miyaad kufrideen iimaankiina bacdigii miyaad kufrideen hadday kuu ahaayeen nebiyaalkii hore kugu rumaysan ee nebigeena ku kufriyeen tiibaa u taalla hadday nebigeena intaan lasoo dejinin calaamaadkiisii ay arkeen ku rumeeyeen markii lasoo diray ay rumayn waayeen tii unbaa u taalla haddii nebigeena markay rumeeyeen kadib ay ridoobeen tiibaa u taalla hadday munaafiqiin yihiinna daahirka ay ku rumeeyeen oo baadinkana ay ku kufriyeen waa lamid iyaguna kuwaasoo idil waa wada sidaas wax alli wixii qur-aankan ku hanuuni waayo idil baa soo galay kolka maxaa yeelay waxyaale iimaankooda ay ku qaataan baa jir akafartum bacda iimaanikum baa la odhan maxaa yeelay aayadihii baa u yimid iminku waxay arrinta kusii socotaa kuwaan markii bayinaadka u yimaadeen kadib tafaruqay ee iskhilaafay dee kuwaasi tafaruqa iskhilaafkaasi kufrinimuu gaadhsiinaya kufrinimadaasina waa min bacdi maa jaءahum اlbayinaat kolka ah kafartu bacdi iimaanikum bay kasii socota faduuqu اlcadaaba cadaabka maanta dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiina takfuruuna kuwii kufri aatiin sababteed ku dhadhamiya wa ama aladiina kuwii ibyadlat ay caddaatay wujuuhuhum wajiyaalkooda ay caddaatay fa fii raxmatillaahi ilaahay naxariistiisa dhexdeeday ku sugnaadeen oo jannadii ah hum iyagu khaaliduuna kuwa fiihaa jannada dhexdeeda ku waaran waa kuwii cani toosan oo wanaagga ka shaqeeyo fiigun u ah tilka taadaas nebi maxamadow oo hadda la soo sheegay aayaatullaahi ilaahay aayadihiisi wey arrintaa adugu aada arkaysay lagugu dul akrinayaa taadaa la soo sheegay hadda aan soo marnay waa ilaahay aayadihiisi wey natluu xaal aan akrinayno haa aayadahaasi caleyka korkaaga aan ku akrinayno bilxaqi xaal ay xaq wadato sidaasi arrintu dhabteeda ay tahay ma aha waxa iska leexleexda xaq baa lagugu akrinayaa kolka waxaa la rabaa in la hirgeliyo waxaa la rabaa in lagu socdo waxaa la rabaa in lagu daydo maaha iska sheeko wama allaahu ilaahay ma aha yuriidu ku doonayo dulman dulmin lilcaalamiina caalamiinta kii dulmi la doonayo ilaahay ma aha caalamiinta ilaahay qofna ma dulminayo qof sawaab mutaystay laga inkiri maayo laga nusqaamin maayo qofna ciqaab oosan mutahaysanin lagu ridi maayo kolka dadka iyagaa alloo casamaynaya waa loo caqli celinayaa aayadahaasaa lagu dul aqrinayaa ninkii sidaa sameeyana waa wanaagsan yahay oo ahlan wasahlan khayr ka shaqeeya ninka kalena sida naftiisa iyo maaha iyoon wax kala eedaynin aayadaha saasay u socdaan maaha ilaahay dadka ma dulmiyo waa ku cadaynaya qorshahan adduunka ilaahay aakhare isagaa samaystay kolka qorshaha adduunkii aakhareba siduu ku socdo oo aad ku wanaagsanaanaysa isagaa yaqaan isagaa yaqaana warbixintiisina waa ka kolka adiga ha khilaafi ilaahay ku dulmin maayo walilaahi ilaahay buu usugnaaday maa shay fi samaawaati samadaha ku sugan wamaa shay fi lardi ardada ku sugan kolka waxa weeye waxa lagugu tusinayaa ilaahay wuxuu jideeyey keliya inay sax yihiin wuxuu diiday keliya inay xun yihiin maxay taasi ku timid ifkaan isagaa iska leh ninkaas xaqi kuma laha qofaad amar ka qaadan karta qofaad adiga u riyaaqi karto qofku leexin karo ma jiro ilaahay ifkaan isagaa abuurtay isagaa tasarufkiila wuxuu farta ku fiiqo yidhahdo waxaasaa toosan baa toosan waxaasaa qalloocan baa qalloocan meelkaad amarka qaadan kartaa ma jiro oo hadda aad odhan lahayd hibil baa sidaa yiri iraar hibil baa sidaa yiri diin hibil baa sidaa tiri ma jirto ilaahay ifkaan isagaa abuurtay tasarufka isagaa iskale isagana sidaad adkaysaan iyo wax u jideeyey saas wax idinku akrinayaa وإلى الله ترجع الأمور إلهي بقبور تلوعليه كنتم واد أهيدان كنتم وحد أهاتين خير أمة أمة أو خير بدا ومدى سو أخرجت لسو بحيي للناس ذاتك الله سو بحيي ومدى ذاتك الله سو بحيي تن أو خير بدا باتيين مركن مركن سيدها لليه ومدى النبيين عليه الصلاة والسلام وحوي هداد في رسد لحية بسنة كدي مركن النبيين نبي لقدي لحiyo toban sano kadib ayadan soo degtay saddex iyo toban sano maka joogay oo la dhihayay ee mu'miniintii dhibaato badan ay la soo kulmeen markii dhibaato badan ay la kulmeen ay ku samreen ilaa heer ay gaareen ilaahay inay doortaan wadankii ay u dhasheen daarahoodi guryahoodi dukaamahoodi intay ka yimaadeen usha ka soo qaateen ay madiine usoo haajireen kolkaa ilaahay dartii ay u go-een kolkaa meesha ay kusoo dhaweeyeen nimankii ansaar la oran jiray ay isku tiirsanaadeen oo dhibaato kastaba wax kastaoo dhacaba aanan dheg u dhigaynin ilaahay wuxuu raba maayo adduunku idilba iyo afarta jeer kaga soo duulay iyagoo meeshaa joogo waa isku tiirsanaayeen adduunyo danka ma laha lama cabsiin karo ma arkaysaa wax ay maanta maarkaysa lagu lixin karaa ma jiraan lix iyo toban sano kadib way saasi bay noqdeen ilaahay wuxuu ogaaday imtixaan badan bay ka soo baxeen wuxuu ogaaday dadkan inay yihiin khayr umma balidaalika diinta iyagay ku badbaaday lafahoodin way u badbaadin ummado fara badan oo masaajidka ka buuxdo oo salaad tukanaysay oo haddii diinta gacanta laga geliyo oran lahaa war meeshan dhibaato badan baa ku jirta naga dhaaf oran lahaan iyagay ku badbaadin iyagaa diinta fidiyey walidaalika imtixaankaas markay ka dambayso kadib uu ilaahay ammaanay saasuu ammaanay saasuu ammaanay waa markii leey laqad radia allahu cani lmu'miniin qowlilahi maxamedu rasuulilaahi waladiina macahu aayaddaa soo degayso waa marka la leeyahay eh, maanta wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacahum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu waa dad liimtixaani wey oo ilaahay ogaaday diintaas iyo ilaahay mooyaan wax kale ina dan ka markaasaa layidhi idinkaa khayru ummatina laakiin maanta inagu minoo soo degi lahayd kuntum khayra ummati maanta ma umalaysa ina cidda noo soo degi lahayd min la oran lahaa maanta kuntum khayra ummati min lama yidhaaho waa dad la imtixaanayo wax kasta lagu sameeyey ilaahay ka foqi waayo ilaahay doortay wey oo kolkaa ilaahay diinta ku liibaan walidaalikaba muddo yaroo shan iyo labaatan sano ah iyaa waxay ku dhiseen dawlad adduunku weligeed aan ka dhisnay ilaa waxay gaareen morocco ilaa waxay gaareen xuduudda faransa xuduudda faransa ay gaarteen xaggaan xaggaana ilaa siinaha yay ku sinayd hal calan bay leehayd dawladda islaamka nin kasta u yiri hataa iskandari ma dhisay dulqarnayn ma dhisay mudiyar dhexdeeda iyaga oo ogtihiin hubkooda iyo wuxuu ahaa maxaa yeele ilaahay baa nabta keenaya oo ilaahay bay u go-eenoo imtixaanka dilba ka soo bixi imtixaanka dilba ka soo bixi kolka niman saas oo kale ahaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi halkaa noo joogo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxaad ahaydeen khayra ummatin ummatan ugu khayr badan ukhrijat oo lasoo bixiyey linnaasi dadka loo soo bixiyey maxaad uu noqoteen ummad tan ugu khayr badan ta'muruuna waad fartaan bilmacruufi shayga wanaaggiisa la yaqaanaad fartaan dadka wa tanhawna waad reebtaan dadka waad ka reebtaan canilmunkari shay la inkiro yaa dadka ka reebtaan wa tu'minuuna waad rumaynaysaan billaahi ilaahay baad rumaynaysaan sababta aad ku noqoteen waa sidaas waxay ahaayeen zamankii aayaddan ay soo degeysay asxaabta dad heegan u ah oo afar iyo labaatanka saacaha diinta inay fidiyaan heegan u ah oo dagaalka jihaadka ku jira oo maanta ma arkaysa macruufka fara munkarkana nahyo taasay iyay ku noqdeen khayra ummatin isla markaa khayrka ay farayaan oo wana yacni munkarka ay nahyayaanna <coughs> ma aha yani inay leeyihiin caqligayga ama insaaniyadda keenaysa ama caqligaaga keena ama danta keenaysa maaha rumaysin ilaa ay rumaysan yihiin darteed oo ilaahay ka amar qaadanayaan iyay saas u sameeyaan dad badan ba waxaa jira khayr baan samaynaynaa leh laakiin ilaahay aan rumaysnayn oo kale insaaniyada keenaysa ama sharafta keenaysa waxaas oo kale maya kuwaani waxay ka ambaqaarayaan ilaahay inay rumaysan yihiin walow aamana hadday rumeeyeen ahlulkitaabi ahlulkitaabka haddii ay rumeeyaan sidaa idinku aad u rumaysan oo kale lakaana wuxuu ahaan lahaa iimaankaasi khayran ku khayr badan lahum iyagu u khayr badan buu ahaan lahaa hadday rumeeyaan oo wixii ilaahay xaggiisa ka yimid ay rumeeyaan oo nebi maxamed iyo qur-aankan ay raacaan minhum waxaa ka mid ah ahlu kitaabkii almu'minuuna kuwa mu'minuun ah oo rumeeyey qur-aankii nebiga rumeeya ka mid ah wa akharuhum badankoodan alfaasiquuna waa kuwa jidka toosan ka baxay wey oo faasiqiin ah lan yaduruukum idiima dhibayaan kuwa ahlu kitaabka ah dhib idin gaarsiin maayaan ilaa adan dhib yar maahe wax yar maahe wax yaroo xaruufisho iyo xagxagisho maahe dhib xoog weyn idiinma gaarsiin karaan wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaan yuwalluukum way jeedinayaan idinka idiin jeedinayaan adbaara duburyaalka idiin jeedinayaan uma marka ay jeediyaan kadibna laa yunsaruuna loo hiilina maayo waagii muminiinta ay xoogga badnaayen saasay ahayd yani nimanka ahlu kitaabka dhibaata u geysan jireen iyagoo munaafiqiinta soo diraya iyagoo muminiinta dhexdu khalkhal ku ridayo iyagoo xoogaha xagasho gaarsiinayo laakiin inay muminiintii ay jirid gooyaan ama ma ahee dhaawac ay kasoo kabsan waayeen ay u geystaan ma yeeli kariin ma yeeli kariin wain yuqaatiluukum hadday idinla dagaalamaanna yuwalluukum waxay idin jeedinayaan aladbaara duburyaalka idin jeedinaya uma bacdigeedna laa yunsaruuna loo hiilin maayo duribat waxaa lagu dul dhisay calayhim korkooda kuwa ahlu kitaabka ah arrinta si a u socotay waxay u dhacaysaa sida badan yahuudda yahuudda maysa joogtay markaas madiina calayhim korkooda waxaa lagu dul dhisay adillatu dulli baa lagu dhisay lagu dul dhisay aynamaa meel alle meeshii fiqifuu laga helaba way dulliysnaan jireen waagii qur-aanki oo ilaahay soo dejinayay maxamed ilaahay soo diray soo diray oo eh, waktigaas yahuudda aada bay u dulleysnaayeen way kala qaybqaybsanaayeen say ku kala fideen wax u dhisnaa ma jiraan ma jirin meel alle meeshay joogaanna waa lagu dullaysan jiray qaar nasaaro hoos joogo qaar nimanka la yidhaahdo ee wataniyiinta ee ee furska hoos joogo iyo qaar kaleoo carabta hoos joogo saasay ahaan jireen aynamaa tuqifow meel alle meesha laga helaba weligood saasay ahaan jireen ilaa imanka hadda dowladda ay yara dhasantay mooyaan saasay ahaan jiraan ilaa bixablin xarig maahe xarig oo min allah ilaahay xaggiisa ah inay haystaan maahe dulli baa lagu duldhisi jiray xarig ilaahay xaggiisa ka yimid ay haystaan maahe oo waa inay diintooda dhab ahaan u haystaan ama waa inay islaamka qabsadaan taasay dulliga kaga dhex jiraan iyo xablin xabl xarig maahe xarigo oo min annaasi dadka ka mid ah waa inay dadka dhexdiisa ay ku joogaan ahludima waa inay yihiin ahludima waa inay yihiin oo kolka ku dhexloon yihiin mu'miniinta labadaas maahe haddii kale dulli bay ahaan jireen walidaalika waxay oran jireen muslimiinta ilaa maanta waxay ka cabsadaan niminka yahuudda ah iminka nasaarada waa isjecel yihiin laakiin waxay hoos ahaan u og inay muslimiinta ku dhex noolaadaan marba hadday la gumaysanaya inay muslimiinta ku dhex noolaadaan wax u dhaamicinayna jirin way ogsoon yihiin wabaa-uu way noqdeenoo biqadabin carayla noqdeen oo min allah ilaahi xaggiisa ah waduribat waa la duldhisay calayhim korkooda almaskanatu miskiinnima lagu duldhisay weligoodba nimanka yahuudi saasay ahaan jiraan miskiinnima isagoo oo qani ahoo nafsiisa ay dhirigtay inta doonaba ha lahaadee lama arki jirin daalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo waa maxay min darbi dillati walbaw-i bigadabin min allahi iyo wadarbi lmaskanati calayhim kaasi arrinkaas saddexda ah haabitun waa shay sugan biannahum bisababi annahum kuwa ahlu kitaabka oo yahuudda ah inay ahaayeen yakfuruuna kuwii kufri biaayaati illahi ilaahay aayadihiis kuwii ku kufri ay ahaayeen aayaadka ilaahay towraad kuma socon jirin towraad aayaadka sheega ku yaalo oo nebi maxamed nebinimada sheegay kuma ay socon jirin aayaadka qur-aanka kuma ay socon jirin kulligi way ku kufriyeen wayaqtuluuna kuwii dilay ahaayeen bal ambiyaaa nebiyaasha dila bigayri xaqin xaq la-aan dilay ahaayeen daalika kufrigaas iyo qatligaasna haabitun waa shay sugan bimaa casow bisababi maa casow caasuntii rabbi ay ku caasiyeen sababteed iyo ku sugnaaday iyo wakaanuu ahaanshahoogi yactaduuna kuwii xadgudba ay yihiin yacnii kufrigaas iyo qatliga waxaa gaarsiinayey caasinimo ay rabbi ku caasiyeen iyo iyagoo kuwa xadgudbi ah ayaa gaarsiinaysay haddana kufriga iyo qatligaas isagana waxaa u sabab ah waa u sabab noqday kolka yani shayba shaybuu u sabab noqday horta kufrigooda iyo qatligooda waxaa u sabab ah cisyaanka iyo ictidaha kolkaa kufrigaas iyo qatligaas ama wuxuu isagoona u sabab noqday maskiinnimo in lagu duldhiso oo caro ilaahay ay la noqdaan oo dullinimo lagu duldhiso laysuu ma aha ahlu kitaabkii sawaaan kuwa siman ma aha min ahlilkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ah ummatun ummad ummadaasoo qaaimatun ay mustaqiimatun toosan qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan oo jidkii toosan haysa yatluuna akhrinaya aayaati illaahi ilaahay aayadihii ka akhrinaya aanaa alleyli habeenka saacadihii ka akhrinaya wahum iyaga oo yasjuduuna ee yusalluuna tukinayo iyaga oo tukanaya habeenka saacadihiisa iyaga oo tukanaya qur-aanka akhriyaan habeenka saacadihiisa qur-aanka akhriyaan iyaga oo tukanayo sujuuddu waxaa loo jeedaa tukusho maya sujuud ay qur-aanka ku akhriyaan ma aha kolka haddii nimanka ay ahaayeen sidaas ahlu kitaabka yahuudda ah maanta maxay saa u nolan waayeen wey maanta soo anaga arkayni mahad muslimiinta inay ka gacan sarreeyaan sababtu waxa weye muslimiintan diintoodii haysanin muslimiinta sidii la rabay uma socda diintooda afka maaya ma haysta waa la wada ogsoon yahay sababtaasay ku noqotay maahe muslimiinta markay toosan yihiin waa un sida qur-aanka oo sheegay yuminuuna way rumaynayaan kuwaas bilaahi ilaahay bay rumaynayaan walyawmi alaakhiri bay rumaynayaan wayamuruuna way faraan dadka bilmacruufi shay wanaagis layaqaanay faraan wayanhowna way nahiyaan dadka way ka nahiyaan can ilmunkari munkarkay ka nahiyaan wayusaaricuuna way degdegaan fi lkhayraati khayraadka dhexdii bay ku degdegaan kuwa sidaas oo kale ah iyo ahlu kitaabka ka mid ah wa ulaaika kuwaas oo ahlu kitaabka sifaatkaas leh min asaalixiina kuwa suusuuban bay ka mid yihiin wamaa shaygii yafcaluu ay falayaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu ay falan yuxramuuhu laga hoojin maayo wixii khayr ay samaysteen lagama hoojinayo waa la siinayaa sawaabka sawaabkiisa wallaahu ilaahay caliimun ku ogaansho badan wey bilmutaqiina kuwa muttaqiinta ilaahay waa ogaansho badan yahay ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey lan tugniya wax ka tari mayso canhum iyagu xaggooda amwaaluhum maalyaalkoodii wax kama taraan walaa owlaadum owlaadooda wax kama taraan wax kama deeqaan min allahi ilaahay xaggiisa shay-an shayin kagama taraan oo ilaahay markuu dambe inuu cadaabo maalka iyagu dartii ay ku kufriyeen iyo awlaada darteeda jaceylkeeda ay xaqii kaga hareen taasi wax u tari mayso wa ulaa'ika kuwaas kaafiriinta hum iyagu asxaabu naari naarta asxaabteedu wey hum iyagu khaaliduuna kuwa waaro wey fiihaa naarta dhexdeeday ku waarayaan mahalu maa yunfiquuna kuwaas waxay bixinayaan xaalkiisa mahalu maa shay xaalkii yunfiquuna ay bixinayaan fii haadihi alxayaati اdunyaa adduunyadan noloshaan adduunyada dhexdeeda ay bixinayaan ka mahali riixin ka mahali muhlaki riixin riix dabeelkeedii la halaagay xaalkii buu la mid yahay dabeeshaasoo fiiha iyo dhexdeeda oo ku sugnaaday sirun xamadaay oo ku sugnaaday hamadaay waa qabowga adag ee balka engejiyey wey hamadaay oo ku sugnaaday riixdaasoo asaabad asiibtay xarfa qawmin qowm sarcigiisa asiibtay qowmkasoo dalamuu dulmiyey anfusahum naftuu dulmiyo bilkufri waalmacaasi ku dulmiyey oo fa ahlakad ay halaagtay hiya riixdii hu xarfigii ay halaagtay yuu lamid yahay bimacnaa adduunkan dadka kufaarta ah waxay bixinayaanoo ha lagaa sheeg sheego ama ha lagu maqlo ama ma ahee waxyaalahaas oo kale ay u bixinayaan ama ma ahee ilaahyaalkooda dartii ay u bixinayaan ama ma ahe ay leeyihiin wanaag baanba qabanaynaa khayr baan qabanaynaa ay leeyihiin ay u bixinayaan waxyaalahaasoo idil ajri ma laha waa ibir sababtu waxaa weeye ilaahaygii waxaasoo idil waafajiyey bayna rumaysnayn ilaahaygii waxaasoo idil siiyey yayna ka amar qaadinaya isaga dartii uma samaynayaan maadaama ay sidaa tahay waxba ka soo qaad ma wey wamaa dalamahum ullahu ilaahay ma usan dulminin kuwaasi mathalu maa shay xaalkii yunfiquuna kuwaasi ay bixinayaan kufaarta ah fii haadihi alxayaati dunyaa noloshaan adduunyada dhexdeeda ay bixinayaan ka mathali riixin ka mathali muhlaki riixin dabeel keegii la halaagay buu lamid yahay riixdaasoo fiihaa iyada dhexdeeda sirun hamaday oo ku sugan yahay riixdaasoo asaabad asiibtay iyadoo hamad ay ku sugan yahay asiibtay xarsa qowmin qowm sarcigiisa asiibtay qowmkaasoo dalamuu anfusahum nafyaalkuu dulmiyey bilkufri waalmacaasi ku dulmiyey oo kolkaas fa ahlakad halaagtay riixdaasi hu sarcigii halaagtay wamaa dalamahumullaahu ilaahay kuwaasa ma dulminin walaakiinse lagu noqiya anfusahum iyagaa naftooda yadlimuuna dulmiyey iyagaa naftooda kufri iyo macaasi ku dulmiyey koogsaa daraaddeed cuquubadaas ugu dhacday yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiisa rumaysanow laa tattakhiduu ha samaysanin bitaanatan xog ogaal ha ka samaysanin min duunikum idinka mu'miniinta ee keyrkiin ha ka samaysanin dadka mu'miniinta ah haddaad mu'miniin tihiin dadaan mu'miniinta ahayn oo gaalo ah xog ogaal ha ka samaysanin arrimihiina maamulkooda diintiina maamulkeeda dowladiina maamulkeeda shu-uuntaas waaweyn dadka aada la tashitaan oo aad ka amar qaadataan oo arrintiina og oo la shooritaan ha ka dhaganina la yidhi gaalada gaalada ha ka dhaganina ilaahay mu'miniinta waa u digay haddaad gaalada ka dhegtid kii xafiiska kuu fadhiyay kii xeerka kuu dejinayay kii maanta ma arkaysa aada la shooraysid habkaad wax u dhisaysid habkaad wax u maamulaysid waxyaalaha adduunkan tijaabooyinkiisa waad ka faaidaysan kartaa tijaabooyinka adduunyadan kale waad ka faaidaysan kartaa sida beeraha loo xushay sida guryaha loo dhistay iyo waxyaalahaas oo kale waa laga soo baran karaa waxyaalaha adduunka saas waa laga soo baran karaa laakiin maamulka dawladaada maamulka diinta islaamka maamulka dhaqankaaga adugu loogama samaysan karo xog ogaal kuwa lala tashada oo xafiisyaha kuu fadhiyo oo iyagu aada ku hogaaminaya ha ka samaysanina layiri ma arkaysa لا tattakiduu bitaanatan xog ogaal ha ka samaysanayna min duunikum idinka sokadiina idinka keyrkiina ha ka samaysanayna maxaa yeelay laa ya'luunakum kuwaas kufaarta ah laa ya'luunakum idinka hakran maayaan khabaalan khalkhal inay idinku ridaan fasaad intii khalkhal idinku samayn karaan idinkama hakranayaan laa ya'luunakum idinka hakran maayaan khabaalan khalkhal ama fasaad waa isku mid wey idinka hakran maayaan intay karaan wax meel unbay idinka dilayaan idinkuna ma ogidin taas waa mid wey tan kale wadduu waxay jecel yihiin maa canidtum ay canatakum dhibkeenina way jecel yihiin inaad dhibootaan qad badat way muuqatay albaqdaa caradaa muuqatay min afwaahihim afyaalkoodana way ka muuqatay mararka qaarkood ismahayn karaan ismahayn karaanoo inay idin ku xun yihiin inay idin jecleen inay idin nacab yihiin haddana afkay ka muuqanaysa mararka qaarkood way kasoo soo dhacdaa wamaa shaygii tukfii ay qarinayso suduurum laabayaalkood ay qarinayaan iyo akbaru weyni badan waxaa afkooda ka baxaya ka dhacaya waxa ku weyn waxa laabtooda ay qarinayso idinku ay idin qabaan qad bayanaa waan caddaynay lakum idinku haddaatiin mu'miniintii waxaan idiin caddaynay alaayaati aayadihii iyaan idiin caddaynay in kuntum haddaatiin tacqiluuna kuwa caqli leh aayadihii waan idiin caddaynay oo waa maxay nimankaas inayna xumaan idinka hakaranayn inay dhibkiina jecel yihiin inay maanta idin yani dhibaato badan dhibaato badan ay laabta ku qarsanayaan waxyaalo fara badan waan idiin caddaynay haddaad caqli